بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين qaybkii hore waa soo dhameynay oo xadiidkii صaxiixa ahay labadan baab waa muhim jida لأn الأxaadiiث الmuxtaja tanxasiru fiihima marka inuu qofki si fiican u daryeelo inta kale waa abwaab musaacida weeyaan markaasuu musanifku wuxuu uri annawc الthani macrifat اlxasani min alxadiid nooca labaad waxa weeyaan macrifat اlxasani xadiidka xasanka in la garto oo min alxadiidi kamida min anwaac اlxadiid markaasuu uri ruwina waxaa naga noola wariyey can abi sulayman alkhaطaabi raxmat اllahi tacaala calayhi anahu qaala inuu yihi bacda xikaayati in الxadيiث عinda أhli ynqasm ilى الأqساam الثaلاثة alati qadamna dikraha alxasn ma curifa abu sulayman waxaa nagala wariyey alkhaaabi abu sulayman alkhaطaabi magaciisa xamed ibn muxamed yaa la yihahda waa nin busti ah busti bimacnaa waxaan kusoo sheegnay ibn xibaan albusti busti intayd ku taallaa afghanistan fi min qura kabul ba ayaa la yihahda lahu shuruux ahamuhaa macaalimu sunan fi sharxi sunan abi daawuud kitaab kale u leeyahay oo asna madbuuc iclaamu sunan la yihahdaa mfradaat صaxiix الbخaarي waa imaam lugawi ah kitaab غarيb الxadiiث ana waa leeyahay min الculamaaء qarn الثالث mع الraaبع yani waxaa ixdaa sanad saddex boqol iyo iyo dhowr you dhinta hadda taarikhda bالتaxdiid ma xasuus ninkaasaa wuxuu iri in الxadiiثa cinda أhlihi xadiidka markii dadka ahalku loo fiiriyo yanqasimu ila alaqsaami halaatha allatii qadamnaa dikrahaa tii aan hore usoo sheegno inuu ilaa saxiixin wa xasanin wa daciif sida annaga aan sheegnay uu nooga horeeya u sheegay ayib markuu saa sheegay kadib qaala wuxuu yihi alxasanu maa curifa marka alkhaaabi xadiidka markuu qeybiyey mid kasta gooni buu u tacriifiyey صaxiixa markuu kasoo tegay hadda maadaama xasan aan ku jirno wuxuu soo qaatay ibnu صلاح tacriif alkhaطaabi lilxadiid alxasan faqaala wuxuu ihi marka alxasanu xadiid xasan waxaa la yihahdaa maa curifa makrajuhu washtahara rijaaluhu وعalayhi madaaru akar الxadiiثi wahuwa aladi yaqbalhu akar الculamاء wayastacmiluhu caamat lfuqahaa tacriifkaas waxaa iskale khaaabi wahuwa wuxuu tacriifiyey xadiidkii xasanka ahaa wuxuu uri maa curifa makrajuhu meeshuu ka yimid wixii lagar oo la gartaa la yihahda maa curifa makrajuhu waa kinaaya can itisaal sanad maa curifa makrajuhu meeshuu ka yimid u ka hadii lo wixii la ogaada xasan la yihahda liannahu xadiidka haddii sanadkiisa mid uu ka dhaco waxa waaye majhuul bo ayaa ku dhex jira meelu ka yimid lama yaqaano liannahu laa yucraf ilwaasita bayna hada wa hada marka maa curifa makrajuhu bimacnaa wixii xariirkiisa isnaadka inuu xariir la ogaado waishtahara rijaaluhu raggiisana ay caami ay noqdeen ishtihaar waa bimacnaa caannimo wa waishtahara rijaaluhu waxaa laga jeedaa اجتahara rijaaluhu bilcadaalati wالdabط waxay ku caan baxeen inay macnaha dad diin lahoo cadaalada ay yihiin dabtina ay leeyihiin oo xifdigoodana lagu yaqaano markaasuu qaala khataabi wuxuu ku daray wa calayhi cala اlxasani ya madaaru akhari اxadiid xadiidka xasanka ah ya axaadiis oo dhanna ay u badan tahay min min tamaami tacriif waxaa kamid abu hureyr xadiid saalka lagu yaqaano raggiisana cadaala lagu yaqaano haddii axaadiista nabiga la wariy aan fiirina badigoodna xasan ay noqoto ko wa huwa ladi haddana adi wahuwa xasankii aladi xadiidkii weeyaan oo yaqbaluhu oo aqbalay akharu lculamaa culamada badigooda bimacnaa maadaama xasankii uu saxiix ka hooseeyo dad diidan oo mutashadidiin ahaa jiro dhahay annahu laa yasluxu lixtijaaj laakiin sida loo badan yahay xadiidka xasanka in la xujaysta wa wayastacmiluhu waxaa adeegsado caamat lfuqahaa fuqahadaa dhammaantood caamada marna kulliga loo iطlaaqa loola jeedaa marna badi wa hadda kulli ba loola jeedaa haddaan ihahdo ja jaa caamatuhum haddii la yidhahdo bimacnaa dhammaantood marka fiiri xadiidkaas waxa weyaan waa xadiidkii xasanka ah calaa hada tacriif u fiirso xadiidkii waa inuu mutasil noqda raggiisa waa in lagu yaqaanaa cadaalo iyo xifdi axaadiidta nebiga laga wariyo la xujaysanaa badigeedna waa xasan culamada badigoodana waa aqbalaa fuqahadana maba ka maarmaano waa wada qaataan intaas baa lagu tacriifiyey babulxasan abu sulayman alkhaaabi saasuu ku tacriifiyey markaa u fiirisid maa curifa makrajuhu haddii la yihaahdo waxaan kala jeednaa itisaalkii asigii saxiixa isku mid yay noqonayaan liana saxiixa ayda min sharti an yakuuna mutasila waishtahara rijaaluhu haddii aan idhaahdo bilcadaalati waadabti asna waxa weeyaan waa sidii صaxiixa oo kale wa calayhi madaaru akar اxadiid tacriif maba geli kartaba waa iskaa tawdiix mooye lama dhigi kara shaygan markaan tacriifinayo meesha loo badan yahay xasan ah tacriif ma noqon karto marka kelimadaas istidraaj unbay ku timiday fii samiimi tacriif ma geli karto wa huwa aladi yaqbalhu akar اlculamaa nuqtadaas laba shay hadduu ujeedo waxaa lehi alkhaaabi waxaa tacriifisay alxasana binawcayhi alxasan lidaatihi walxasan ligayrihi maa tacriifisay hadda haddaan ka qaadanay inuu yahay alad alxasan lidaatihi inuu tacriifiyey siduu musanifka hadda dhihi doona ibnu salax alxasan lidaatihi culamadan an waa wada qaadatay bal cinda kaiiri min almuxadisiin juz min xadiidi صaxiix marka lama dhihi karo xadiidka xasanka ah akharu lculamaaa ah aqbaleen lama dhihi karo laakin jamiicuhum weyaan mid waa isku khilaafi karaa xadiidka xasanka ah khilaafka meel waa ka imaan karaa mar waa la dhihi karaa mar waa la dhihi karaa xadiidkan waa la isku khilaafi karaa xasan ma gaarin xasan lidaatihi ma gaarin waa lagu murmi karaa laakiin haddaan isku waafaqno xadiidkan inuu xasan lidaatihi noqdo ma la isku khilaafi karaa inuu xujiyayo in kale la fi lcaqaa'id wafi laxkaam kuliha xuja wa marka ikhtilaafkan hadduu musanifka uu sheegayo oo badanaa culimada ay aqbaleen hadduu ula jeedo xadiid xasan lidaatihi sax ma ah liannahu haddaan isku waafaqna xadiidkan wasala ilaa darajati xasan lidaatihi iskuma khilaafi karno laakin waxaan isku khilaafi karnaa hal wasla ilى darajat اxasan lidati am lam yasil waa la isku khilaafi karaa farqiga waadix waanu malayna ayb wystacmilhu camat الfuqahaa kalaam jamiil xadiid xasan lidati haddaan ka dhigna hadalkiisa حسن ligayrihi xasan ligayrihi buu tacriifinaya khaaabi xadiidka xasan ligayrihi looma shardiy inuu isnaadkiisa mutasil noqda hadduu kan munqaطic yahay sanadkan kan kalena mastuur oo ku jiro midna mudalas oo ku jiro haddii laysku daro waxay noqonayaan xasan ligayrihi ma anahu fiihi esh inqiطaac ishkaal ma laha waishtaara rijaaluhu bilcadaala haddii la yihaahdo iyo wadabti xadiidka xasan ligayri looma shardiyo bal waxaad ogtihi ninka daciifka ah walaysa dacfuhu shadiida in jaءa min wujuh mutacadida anahu yakunu xasanan ligayrihi marka ibnu daqiiq اlciid baa wuxuu iri tacriifkan abulxasan الkhaaabi abu sulayman الkhaaabi laysa fihi kabiiru faa'ida wax weynu hadda laga qabsan karo ma laha liannahu bitacriifihi dakala asaxiixu fi lxasani labadii waa isdhexgaleen sida aan uba aan macnihiisa usheegin hadday noqoto labadii macno isku mid ay noqdeen arrintaas markii ay timid tabrizi nin la yihaahdo oo kitaabu lkaafi matbuucasi mujalad weeyaan yaa wuxuu iri ibnu daqiiq ilciid wuxuu ku qabsaday khataabi meesha kuma jirto waa la weydiiyo leesh baa lihi maxaa yeele wuxuu iri maadaama ana asaxiixa akasu min alxasani fadukulu akasi fi tacriif alcaami daruuriyu wa taqyiidhu bima yukrijhu mukilu lilxaddi ايش معنى هذا الكلام wuxuu leeyahay صaحيixa xasanka wuu soo dhexgalaa maxaa yeele shuruudii xasanka markii laga helo waxyati laa dheereeyey صaحيix markii la tacriifi la doon labadooda laisku qabto waaba lagu qasban yahay marka tacriifkan ka dhex raadsa adiga صaحيixana waa kugu dhex jiraa waa macne maxaa yeelay sifaat dhamay wada wadaagsadaa maadaama tacriifka aan nidhaahdo markan tacriifka صaxiixa iyo xasanka tacriifeena aan leenahay haddii intaas kor u dhaafana صaxiix baa laleeyahay lidaatihi hadduu hoose uu soo dhacana xasan weeyaan marka tabrizi wuxuu leeyahay aلصaxiixu akasu min alxasan wa dukul اlakasi fi xad اlcaami daruuriy وتqyiidh bma yukrijhu mkil lilxadi ibn xajar وغayruhu yaa kadaba yimideen waxaa la yihi hadday ahaan lahayd ana الصaحيixa akasu min alxasani mطlqa oo صaxiix kasta xasan intuu hoos gala markaa u kor ugu sii tegi lahaa hadalkaas way dhici lahayd lakin baynahumaa cumuum min wجhi ama khusuuص min wجh waxaa jira waxaa lagu leeyahay alxasanu lidaatihi iyo alصaxiixu ligayrihi waa meelay ku wada wadaagsadaan laakin waxaan marna imaan karin aلصaxiix lidaatihi iyo alxasanu ligayrihi labadii hadda xasan iyo saxiix wayin waxay wadaagsadaan malaha maxaa yeele aلصaxiix lidaatihi waxa weeyaan matasala binaqli اcadl الdaabiti can milihi min awali ilaa muntahaahu alxasan ligayrihina waa daciif oo laisku soo arooriyo marka laysa bayna alxasani ligayrihi wasaxiix lidaatihi cilaaqa ka dhexay karta ma laha inta kasoo hartay asaxiix lidaatihi walxasan lidaatihi ama saxiix ligayrihi walxasan lidaatihi waa wa meelo badan wadaagsadaan laakin kan meel ma wadaagsadaan marka khataabi tacriifkiisa intaas aan ku dhaafno ayib marka almuhim waa la farageliyey meelo badanna way usuuro geli kartaa wax badanna waa lagu qabsaday yani صaxiix marki shayga la tacriifinayo waxaa la rabaa an yakuna maanican jaamican marka haddii aan xasan intan tacriifina wadakala macahu aلصaxiix tacriif jaamic maanic ma noqon karo ayib warwina waxaa naga noola wari buri waxaa noogala wariyey can abi ciisa tirmidi raximah اllahu anahu qaala inuu yiriyey aw anahu ana abaa ciisa yuriidu bilxasani inuu ula jeedo anlaa yakuuna inuusan ahaanin fii isnaadihi xasanka isnaadkiisa man yutahamu bilkadibi beenin lagu tuhmaayo walaa yakunu shaadan shaadna uusan noqonin shaad mukhaalafatu hiqa liman huwa awthaqu minhu iska hayso wa yurwaa haddana laga wariyo naxwu dalika midkaas wixii lamidi min gayri wajhi hal wej wax ka badan abu ciisa markuu xasan tacriifinaya wuxuu iri tacriifka xasan waxaan ula jeednaa inuusan xadiidka xasanka isnaadkiisa uusan ku jirin in been lagu tuhmay waxaa laga qaatay anlaa yakuuna dacfuhu shadiidan ko macnaha walaa mugafaran walaa sayi alxifdi waxaas dhan walaa yakunu shaadanna waxaa laga fahmay xadiidka hadduu shaad noqdo laa yaslixu lilinjibaax cilaan horey usoo sheegnay nushata nadar markaan soo sharxaynay leesh fi axad yatadakar alxadiidu shaad laa laa yanjabir walaa yataqawa leesh a waa soo tuurteen macnihi naam esh laa xadiid kale aa jira miya mase aan jirin qaarabta walama لأنه لا يعلم لا يعلم من نفسه يعني ها isnaadka sikemaadi isnaad oo marta oo isnaadka samada ka imaanaya miyo ilaa qofkii shaafi keligiisa ka tilmaamay qofkaas la goynaya isnaad oo qofkaas samada imaanayo qaarabta mukhaalafada darteed ya almuhim almuhim ya jamaacat alkhayr xadiidka shaadka ah inuu kor kaco waxaa u diidaya mid ka awood badanaa jidka ayaa u taagan fiiriya xadiidkaan intaan aan aan dariiq kale u raadi lahayn waxaa diidaya fi waaxid aqwa minhu kan haddaan rafci lahayn oo kan kale ka bata asigaaba wuxuu noqo laha huwa alaslu moogtahay marka maadaama xadiid shaad maca anahu rawaahu hiqa wariyey laakin maadaama hunaaka man huwa akharu cadadan aw aqwى dabtan oo ka hor joogo weligiis meeshu joogaya albaabka nin weyn lagaaga xijiye adiga ma ka bixi karta sidaas wa yani ninkaas wuu soo dhaweeyey laakin aan jirin ayuu ku xumaaday aa jira hadduu dhiilahay khalaas intayna khalaas ayib walaa yakunu shaadan saas waa shaad waxaas weligiis uusan xadiidkiisa saalix injibaar u noqonin ana hunaaka man huwa aqwى minhu yucaariduhu marka in mucaaradkii ka aqwusanhay la qaatay waxay keenaysaa kan weligiis in meesha looga taga saas weeyaan weligiina haloobina <coughs> tacriif abi ciisa tirmidi waxaa la yidhi horta ibnu kathiir wa kamaa qaalahu اcraaqi ibn kahiir saaxibu tafsiir kitaab wuxuu le iktisaar culum xadiid layihah dadka albaaci fi lxadiid ay u yaqaanaan baaci fi lxadiid waa sharxiisa axmed shaakira iskale la kitaabka magaciisa iktisaar culum alxadiid a la yihaha waa yaala kitaab yaro mujalad yar weyan waa la iska gadan karaa aw mqarya aywa اktiصاar culuم الxadيiث ninkaasa wuxuu ri tacriifkan oo tirmidi loo tirinay oo loo tiirinayo intuu ku sheegay buuri wabiayi sanadin nuqila hadday uusan meel ku cadday uu jirin hadday mas'alo tahayna kitaabkiisa laga fahmayne noo sheegaysa ad ugu fahamtaan waa markii wax la qoray wax dhib badan u ah. markaas ciraaqiya wuxuu yihi waa wax lala yaabo ninkaas oo waa nin min almashaariqa ibnu kathiir mashriqi dimashqi weeyaan wahu qad taزawaja bint اlmizzi saaxibu tahdiib alkamaal ibnu kahiir wuxuu i min almashaariqa riwaayada tirmidi reer mashriqiinta ay ku wariyaan waxaa kamid e nusqadan oo alcilal sagiir maca sunan iyadoo mulxaq aha lagu wariyaabo hiya min jumlati marwiyaati jazman wamaca dalika markuu arrintan qarinay ma ma tadakar مع أنه يروي الكتاب بأسانيده كتاب سنن الترمذي ملحق فيه علل الترمذي الصغير وهو عبارة عن صفحتين marka inuu yihahdo maanta intuu ku sheegay arrin laga filay ma abuuri lakin bashar taa horta mid waayo ana tirmidi qaala hada اlkalaam fi fi ay makan ya jamaca fi lcilal الصغيr almulحaqa biakiri sunanihi hadhow sida ibnu kahiir oo kale adinkana idinku dhicin nuqtada koobaad taas weyn horta waan ogaano ibnu eh, atirmidi meeshuu ku sheegay nin kalaa soo booda ibnu sayid innaas la yidhaahdo waxau ri tacriifkan oo tirmidi loo sheegayo inuu xasankii tacriifiyey oona loo fahmaya inuu tacriif mutlaq yahay aniga waxaa igala fiican buu yihi in la yidhaahdo hada tacriifun lilxasani khaasin bitirmidi fi sunanihi in la yihahda igala fiican oo aan laga dhigin tacriif caami aan laga dhigin هو نفس الشيء مفتوح فوق طيب هكذا يمكن يا مختار عادي طيب marka wuxuu leeyahay law qaala qaailun law qaala qaa'ilun tirmidi xasan oo dhan ma tacriifinin laakiin xasan asiga gaar u istilaaxsaday oo sunantiisa ku gaar ayuu tacriifiyey in la yihahdo lianna wuxuu ri tacriifkiisa maa dakarnaahu fi kitaaba fi kitaabina hada min xadiidi xasani nuriidu bihi ori fi kitaabina markuu gacanta ku fiiqay a waxaa laga ogaaday inuu gaar xasanku u yahay nuqtada kale waata ibn xajar aan kusoo dhaafnay tirmidi xasan oo saxiixa uu la socdo xasan oo keligiis ah xasan uu gariib la socdo uu sunantiisa ku sheegay marka wuxuu leey jazman waa tirmidi xasan oo dhan ma tacriifin laakin xasan kitaabkiisa u gaarka ana ma tacriifin wuxuu tacriifiyey nooc min alxasan wa huwa alxasanu ligayrih fiiri markaas waa taxqiiqa ugu dambeeyo markii la fiiriyo xadiidkan sidaa oo sidaana ah, kulu isnaad daciif uu ku yahay bimacnaa anlaa laa yakuna fi isnaadi man yutahamu bilkadib haddii la yihahdo nin daciif la yihahha ku jiro hada xadiid sanadu mutaصil lakinahu ضaciif lakin dacfu laysa shadيda xataa wasl ilaa alitiham bilkadib ma gaari shaad oo qaabil injibaarna ma oo raafid injibaarna ma ah marka waxaa laga fahmay طرق badan oo xadiidkii mid kastaba ضaciif ku yahay haddii laysku daro inay noqonayso xasan ligayrihi taasaa tirmidi ou tacriifiye musanifkana wuu sheegi doona wa qaala bacdu lmutaahiriina mutaahiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen alxadiidu alxasanu huwa alxadiidu weeyaan aladi xadiidkoo fiihi dacfun uu ku jiro daciif dacfun uu ku jiro qariibun dhow muxtamalun la qaadan karo ama alxadiid aladi fiihi dacfun qariib xadiidkii daciif dacfi qariib uu ku jiro muxtamalun suuragal in la qaatana ay tahay huwa alxadiid alxasan uu yiri tacriif saddexaad waa ibnu salaaxa noo sheegay mid khataabi uu nooga soo guuriyey midna tirmidi uu kusoo guuriyey midna abhama qaa'ilahu wa huwa ibn idan ibn carafa alxadiid alxasan fi kitaabihi almawduucaat wa fi kitaabihi alcilal almutanaahiya iyo wuxuu ku yihi xadiid daciif haddaad rabtaan alxadiid aladi fiihi dacfun qariib muxtamilu muxtamalu huwa alxadiid alxasan wayasluxu lilcamali bihi in lagu camal falana ay habboon tahay waa tacriiftii oo ibnu jawsi ay sii raacsan tahay wayasluxu lilcamali bihi ayib markaasuu yihi qultu ibnu salaax waa dabcan midkaan asiga hadeertahay waa soo dhaweyn leew laakiin dacfun qariib mundabit ma ah dacfun qariib maxaa waaya dacfu qariib waaa mar haddii waa la taxdiidinaya dacfiga darajaadu leeyahy darajadii lagu qeydiya la raba ma sameyn marka ibnu jawzi waxa weeyaan adcafu man man carafa alxadiid alxasan fi tacriifi hada ayb qultu waxaan idhi bur ibn ibnu salaaxa dhahaye kullu haadaa midkaan mustabhamun mid aada u qarsoon waay mustabhamun min almubhamaa laga keenay siinaa lagu daray bimacnaa anahu mutawagilun fi libhaamiya ziyaadat lmabna tadulu calaa ziyaadati ish almacnaa kharaja istakraja haddaad tidhaahdid waa waa kala fogyihi markaasuu ihi kullu haadaa saddexdaan tacriifuu ujeeda من alkhaaabi watirmidi wabn اljawzi mustabhamun waa mid aada loo loo qariyey laa yashfi lgaliila waxba aan baahida ka buuxinaynin aana shaafinaynin walaysa fi ma dakarahu tirmidiyu tirmidi wuxuu sheegay iyo alkhaaabi wuxuu sheegay kuma jiraan maa yafsilu اlxasana min asaxiix wa xasanka saxiixa ka bixinayo wa hada gariib jiddan ibnu salax low qaala walaysa fi ma dakarahu khaطaabi maa yafsil xasana min aلصaxiix kalaamkaas waa la aqbali karaa laakin tirmidi wuxuu sheegay in la yihahdo wax صaxiixa ka bixinayo hada صaxbi jida tirmidi waa طرق kul waaxidi minhaa ضaciif ay tahay haddii laisu geena xasan ligayrihi gaarayso xataa xasan lidaati ma tacriifin in la yihaahdo wuxuu tirmidi sheegay صaxiixa lagama bixi kara baciid kula buxdi wa lakin low اktasara calى ma qalahu الkhaطaabi kana jayida markaasuu uri musanifka waqad amcantu nadara waqad amcantu nadara fiiradii baan ku xel dheereeyey fi dalika iyo wlbaxa iyo baaridian aad manaa aad baan ufiir fiiriyey aadna waan u baaray manaa baxadtu can aqwaali ahli اlcilmi uma tamacantu fi nadari amcana waxaa layihi waxawaa lafdi oo mukhtalafun fi haliya min alluga alcarabiya am la aniga waxaan buga haysta min afsax alkalimaat inay tahay amcana fi nadar aadana loo isticmaala laakin sida saxiixa ah sida hadda musanifku isticmaalay baan loo isticmaali laakin tasarufaada la amcana inay macnaheedi tahay bimacnaa tacamaqa fi shay oo amcana alfarasu fi jarwihi aada u cararay baa la dhihi karaa amcana almaa bmacnaa istakrajahu min baciid ida kana fi gawrihi waa la dhihi karaa marka yustanas bidalika waa la isticmaali karaa almuhim imcaanu nadar bmanaa waxa atacamuq fi tafakuri fi shay sidaasaa loo jeeda marka musanifku wuxuu leeyahay dadkii hore waxay ka yihaahdeen aan aada u raarraadiyey jaamican anoo jamcinayo bayna atraafi kalaamihim kalaamkooda waxa u dhexayn kara atraaftiisa mulaaxidan anoo fiirinaya mawaaqica isticmaalihim isticmaalkooda eh, mawaaqicda ay isticmaaleen xasankii fatanaqaxa lii waxaa ii hufmay waاtadaxa waxaa ii caddaaday ana alxadiid alxasana qismaan inuu yahay markaan aada u fiirigo qabla maa uqdim cala atacriif markaan fiiriyey oon baxdi dheeraad ka fiiriyey hadalkeedina aan soo aruuriyey waxaa iiga samey tanqiix bimacnaa tahdiibu le inuu xadiidka xasanka qismaani inuu yahay axaduhumaa alxadiidu weeyaan aladi xadiidkoo laa yakluu rijaalu isnaadihi isnaadkiisa rijaalkiisa uusan ka marnayn min mastuurin uusan ka marnayn mastuurkoo lam tataxaqaq ahliyatuhu ahalnimadiisa ay xaqiiqoobin غayra anahu asiga ma aha mastuurkii gayra anahu mastuurkii laysa ma aha mugafalan mid macnaha iloobid bad la iloobid badnaysiye kahiira khaطأ ma aha fi ma yarwiihi wuxuu warinayo mid uu khata'iisa badan yahay ma aha walaa huwa mutahamuna ma aha mid oo lagu tuhmaayo bilkadibi fi lxadiidi uu been ka sheego ay lam yadhar minhu kama muuqanin tacamud اlkadibi been inuu u qasdaayo fi lxadiidi nabiga inuu ka been sheego walaa fi walaa sababun aakaru walaa fiihi sababun aakhar sabab kalena kuma jiro sababkoo mufasiqun raawigaas faasiqnimaynay wayakunu matnu xadiidina wuxuu noqonaa xadiidka matnigiisa maca dalika qad curifa in la ogaaday bian ruwiya in la wariyey mithluhu asiga wax lamida aw naxwuhu min wajhin aakhar in lagu wariyey aw akar wej kale wax ka badan xataa اctadada intuu kaga qawiyoobo bimutaabacati man shaksi mutaabacadiisa taabaca raaci raawiyahu midka xadiidkaas daciifka wariyey taabiciyey calaa mili wixii asiga lamid aw bimaa ku qawiyoobay low lilxadiidi usugnaado min shaahidin ah wahuwa shaahid waxaa la yihahdaa wuruudu xadiidin aakhar xadiid kale oo soo arooro binaxwihi xadiidkaas mid lamid ah fayakruju bidalika midkaas wuxuu kaga baxayaa an yakuuna inuu noqdo xadiidkii shaadan wa munkara xadiidkii shaad iyo munkara noqdo wa kalaamu tirmidi tirmidi kalaamkiisa calaa hada alqismi yutanazalu qismigaana lagdula duldhigaya awal mulaaxada waxa weeyaan ibnu salax inuu marna ma yihaahdo kulu dalika mustabhaman mustabhamun laa yashfi qaliila haddana inuu yidhaahdo tacriifkii tirmidi markaan kuu shaandhay ku imaanaya marna alictibaaru bishay markii horena tashkiiku fihi bay ahayd marka musanifka ibnu salaax wuxuu soo wareegto hadalkii tirmidi buu soo maray bal kalaamu tirmidi aqwى minhu liannahu waxaa la yihahdaa atacriifaat yusaanu minha atatwiil haddaan ida xadiid haddaa oo xasan ay hala tacriifiyo kulu hadihi صفحة waa tacriif hal hada antum samictum tacriifa bhada اlxad kabiir jida nafs alkalaam wuu imaanaya haddii mulaaxadaad loo fiiriyane kalaam ibni صلاح عalayhi min almulaaxadaat aktar ma calى التirmidi fi tacriifi fiiriya hadeertaan wuxuu ri huwa alxadiiث aladi laa yaklu rijaalu isnaadihi uusan ka marnayn min mastuurin mastuurkao lam tataxaqaq ahliyatuhu wuxuu ku qayday inuu noqdo isnaadki min asaniid xadiid daciif mastuur inuu ku jiro ayib baynamaa tirmidi wuxuu ri daciif inuusan shadiid ahaanin daciif waa laga ogol yahay mastuur marka waa juz min alxadiid daciif walaysa kuluhu laakin haddaan idhaahdo xadiidka oo xasan ah waa inuusan طariiqiisa ku jirin nin shadiid ضacfi haddaan idhaahdo mastuuraa soo galay sayi-ulxifdiyaa soo galay mudalaskiyaa soo galay laakiin akuna wuxuu ku qayday mastuur inuu noqdo ayib haddii mastuur ousan ahayn eeba dacfi lagu yaqaano ee dacafahu bacdu ahli اlcilmi hadday daciifiyaan muxuu noqonayaa calىa qowl ibn صلاح ninkii daciifnimo lagu yaqaano oon mastuur ahayn oo la daciifiyo waxa weeyaan inuusan soo gelayni baabka baynamaa tirmidi wuxuu daciif waa la ogyahay laakin anlaa yakuna shadiida bas ko midda kale waxaan iskeenaynin mastuur lam tataxaqaq ahliyatuhu غayra anahu laysa mغafla kaثيir الkhaطأ kayfa yahay haddii mastuur ou yahay bimacnaa laa yucraf fi jarx watacdiil wa hadduu raawi kahiir اkhaطأ khaطأ watakfir hadduu noqdo curifa fihi jarx oo lan raawiga waxaa lagu dciifiya lagu tadciifiyaa taaratan fi xifdihi kaan yakuna ish kahiir الkhaطأ kaas marka mastuur lama dhihi karo raawi kahiir الkhaطأ mastuur ma ah لأnnahu xataa asiga daan wax loogu egeyn yuxkam caleyh bضacfi biriwaayaati sax wala la marka hadalka ismaba keenay waana mastuur kahiir الkhaطأ wاlgafla ma iskeenayso ayb tamaam walaa huwa mutahamun hadduu dhihi lahaa laa yaklu rijaalu isnaadi min mastuuri lam tataxaqaq ahliyatuhu aw aw ضaciif gayra anahu laysa tamaam aw fiihi ضaciif gayra anahu laysa mugafala kahiir الkhaطأ fima yarwih walaa huwa mutahamun bilkadibi fi اlxadiid nacam oo marka intaan nin daciif ah laakin dacfigiisa shadiid ay ahayn ama nin mastuur aho waxba laga ogeyn tamaamay noqonaysaa taas laakin in mastuurkii la raacsiiyay intaan o dhan fiihi nadar ay lam yadhar minhu tacamud اlkadibi fi اlxadiid waxaan soo niri mutaham waxaa la yihahdaa ninkii lagu ogaaday in dadka marka dadka la hadlayo been hadalkiisa lagu ogaaday dadku beenta u sheegaa laakin lama ogo nebiga inuu been ka sheegay marka kownuhu inuu dadka been u sheegaya baciidku ma aha inuu nebigana been ka sheegay saas daraaddeeda mutaham bilkadib ley walaa sababun aakaru sababkaana kuma jiro mufasiqun faasiq yeelay wayakunu matnu xadiidina waxau noqonaa maca dalika xadiidka ninkaas oo wariyey matnigiisana qad curifa in la gartay bian ruwiya miluhu midkaas mid lamid in la wariyey aw naxwuhu waa isla mid laakin miligi waxa weeyaan tataabuq bilafdi haddaad aragtay raawiga can fulan can abi hurayrata milahu haddii lagu yihahdo lafdigaas iyo lafdiga muxaal calayhi isku mid wa man kadaba caleyhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min naar saas loo wariy ninkana lafdiga wariy bedela maa lafdiga aada soo celisada waxaad leedahay milahu naxwa waxaa loo isticmaalaa in kaana bayna lafdayni ikhtilaaf yasiir caraftum alaan naxwuhu waa la yihahda haddii lagu raa bimacnaahu alfaada wax shaqa iskula ma laha haddii lagu raa can fulan can fulan bihi bimacnaahu haddii lagu raado bimacnaa ana alxadiiثayni fi lmacnaa alcaam sawa lakin laysa baynahumaa alfaad ahaan wax ka xariida taas waxaa loo adeegsadaa taxriijka markaad hadhow kutub takriijinaysid inaad lafdiga soo celcelisid soo celcelisid waa nooc mina min suu takriij wa lafdigaan lafdigaad hore soo sheegtay waxa udhexeeya fiiri sanadka xataa wax layihahda ixaalo sanad baa nin baa xadiid sheegay sanadkiisa kan kale markaa warisid kii kale markuu ku dhaca bihi bisanadihi aada leedahay lafdigana markaas naxwahu midlahu macnahu aad adeegsanaysa ayib marka aw naxwu min wajhin aakhar laba ariiq u noqonaa markaas matniga adiga daciif ka ahay iyo mid lamid a ah. markaasuu yuri aw akharu bian ruwiya miluhu ma ahane aw akharu ah. mil aw naxwu min wajhin aakhar aw akhara dhe marka min w min akhara min wajhin ay noqonaysaa hal laba weji keligeed maaha saddex weji wixii ka badan xataa اctabada intuu ka qawiyoobo yani cadud bimacnaa taqwiya w xataa اctabada intuu wejigaas aw xadiidkaas uu kaga qawiyoobo bimutaabacati man shaksi mutaabacadiisa u taabace taabaca raawiyahu raawigaas taabicey calaa mili lafdigaas wax lamida ku taabicey waxaa weeyaa mutaabaca waa soo sheegnay ida kaanat طurqlaha tdkl fi ma duna صaxaabi aada mutaabaca la yihahda marka waxa weeyaan isnaadkan uu daciifka ku jiro mid kalaa mutaabaceey labadoodana duuna saxaabiyay ku kulmeen mutaabaca weeyaan aw bimaabuu ku qawiyoobay lahu lilmatni usugnaado min shaahidin ah wahuwa shaahid waxaa la yihahda wuruudu xadiiin fayakruju bidalika marka xadiidki midkaas wuxuu kaga baxayaa can an yakuna shaadan inuu noqdo wa munkaran shaad suu kaga baxaya way adag tahay liannahu labadan xadiido daciifiinta haddii xadiid saxiixayn ay khilaafaan shaad bay noqonayaan laakin shaadka mar waxaa loo jeedaa maa laysa lahu ila isnaad waaxid waa kii tacriifkii labaad oo culamo badana waxay qabaan maa tafarada bihi axad ruwaad ay qolo qabaan marka haddii laba weji saddex weji kusoo arorshaan ma noqonayo munkarna waxa weeyaan waaba khilaaf almacruuf weeyaano haddii xadiidkan duruqdiisa ay badato munkar wuu ka baxayaa ma noqonayo wa kalaamu tirmidi calaa hada alqism yatanazal waxaa waaya tirmidi hadalkiisan ku faahfaahi weeyaan dabcan meelo badan ay iska leeyihiin mulaaxadaadka oo ibnu salaax hadalkiisa ka imaan kara kama yara inta tirmidi ka imaan karto alqismu thaani qismiga labaad an yakuuna inuu noqdo weeyaan raawihi raawi xasani min almashhuuriin min almashhuuriina bisidqi walamana ninka xadiidka xasanka warinayo waxaa ku caan baxay bisidqi walamana ko gayra anahu lam yablug ma gaarin darajata rijaali صaxiix صaxiixa rijaasheedu darajadeeda oo dabdigii iyo xifdigii ma gaarin wa likowni raawi likowni raawi aladi yarwi xasan yaqsuru canhum inuu ka gaabinayo fi lxifdi walitqaani ir xadiid xasan lidaatihi buu hadda rabaa inuu tafsiiriyo tacriifkii khadaabi buu kusoo dhow yahay ninkan min xaysu asli sidqiga wax buu ka leeyahay oo dacfigiisa shadiid ma ah ammaanadii oo diinteena wuu ku fiican yahay laakiin iskaaliyada waxa weeyaan xifdigiisa darajada oo la rabay ma gaarsiisno likownihi yaqsuru canhum ay can ruwaati الصaxiix fi اlxifdi wاlitqaani wahuwa maca dalika iyadoo sidaas ay tahay yartaficu wuxuu ka kor noqonaya oo ka sareeyaa can xaali man yucaddu maa yanfaridu bihi min xadiiثi munkara can xaali man shaksi xaalkiisa yucaddu laga tirinayo maa yanfaridu bihi waxu la keli noqdo min xadiidihi munkaran laga tilinayo yani xifdigiisa ma dheero oo saxiix ma gaari kara haddana hoos uma dhacsano oo wuxuu wariyey lama dhihi karayo munkar waayo ayb wa yuctabaru fi kuli hada intaanoo kale haddana fi kuli haadaana waxaa laga fiirinayaa maca salaamati اlxadiidi xadiidki inuu ka nabad galo min an yakuna shaadan iyo wa munkaran inuu shaad iyo munkarna haddana uu noqdo salaamatahu wa salaamatahu cid qabta maa jirta waaw meeshaas mase salaamatahu bas ad wada qabtaa ayib marka waxaa weyaan maca salaamati اlxadiid salaamatahu min an yakuna mucallalan yani cibaarada iska dhaaf laakin xadiidki inuu shaami un mucalana ousan noqonin intaas horta cibaarada ujeeda laakin waxay ahayd maca salaamati اlxadiidi min an yakuna shaadan wamunkara ayib wa an yakuna ayda waan yaslama min an yakuna mucalalan sidaasaa loo jeeda marka waaw haddii laga gooyo waxay noqonaysaa masdar in laga dhigo oo muqayid eh, maxaan ku ihahda linawci caamilihi maca salaamati اlxadiidi salaamathu min an yakuna mucallala xadiidkii siduu shaad ugu nabad galayna waa inuu mucallal hataan soo niri ciloha acam min ashaad kulu cilatin fi lxadiid tamnachu min alxukmi caleyh bisaxa waa cilo weya xataa la yidhah hadii xadiidka laga helo mudalis cancana cilay noqonaysa haddii irsaal khafi laga arko cilay noqonaysa mukhaalafatu raawi liman huwa awthaqu minhu shaad moota cilana wayta marka wuxuu ku leeyahay raawigii xagga cadaaladan way usugan tahay xifdigiisana daraja dhexaad u jooga hoosna uma dhacsano kor oo saxiixina ma gaarsano matnigana shaadi mucallalna ma ah intaas markaa isku dartid yuu noqonaya xadiidkii wacalaa hada alqismi yatanazal kalaamu lkhaaabi fahada اladي dakarnaahu midkaan kuu sheegnay jaamicun waa mid kulminayo lima tafaraqa wixii kala tegay fi kalaami man shaksi kalaamkiisa balaganaa kalaamuhu fi dalik culummadii ka hadashay xasan oo dhan markan soo aruuriyay oo aniga iga horeysay intaas kama baxsanaya buu ku leehay xadiidka xasanka ah wa kaana tirmidi waaba iyadoo tirmidi dakara ou sheegay axada nawcay alxasani xasanka labadiisa nooc mid kamid a yu sheego xasan ligayrihi ah wadakara alkhadaabiyuna annawca alaakhar buu sheegay muktasiran iyagoo ku gaabsanayaan kullu waaxidi minhumaa calaa maa uu ku gaabsaday ra-aa uu arkay annahu asaga yushkilu inuu macnaha iskaal keeni karo mucridan asoo ka jeestay camaa ra-aa wuxuu arkay annahu laa yushkilu waxaa dhici karta kuleeyahy markii la isweydiiyo hadday sidaan tahay muxuu tirmidi mid xasanka labadii qeyb mid kamida muxuu uqeybiyey oo u tacriifiyey khadaabina tacriif xadiiskii xasan muu xasan lidaatihi muxuu u tacriifiy kii kale ugu aamusay jawaabtu waxay noqonaysaa nin kasta oo labadaas nin kamid e wuxuu tacriifiyey midka u arkay dadka inay u baahan yihiin oo dhici karta inuu kaga qarsoon yahay marka sidaasay u leeyahay waa qeyb ama waxaa dhici karto yaxtamilu anahu gafala can ilbacdi inuu midkood markuu xashanka tacriifinay kii kale inuu iloobay oo midkood ku gaabsadaa dhici karto wallahu aclam hada ta'siilu dalika midkaas waa ta'siilkiisa wanuwadixuhu bima yali oo kale lamid ah hadda marka waxaan haysanaa tacriif اlxasan lkhaaabi tacriif اlxasan ltirmidi tacriif ibn اjawzi ayda lilxasan waxaan haysanaa ibn صalax afar weeyaan soo ma ibn صalax waxaa leeyahy sax cibaaradi waa badisay waa badisay laakin fi nihaaya labadii adiga aada naqdisay un baad kusoo daba dhacday nin badrudiin ibni jamaaca la yihahda anagaa tacriif keenaya buuri walow qiila fi tacriifi اlxasani anahu huwa alxadiiثu alkhaali can اlcilal bian yakuna fi isnaadihi اlmutasili mastuur lahu bihi shaahid aw mashhuur qaasir can darajaة اlإtqاan walow qiila haakada lakaana aqsar lima xadaduu bihi wa afضل buru ajmc fiir aan kugu celiyo tacriif ibn badridiin ibn jamaaca alxadiiث اlxasan huwa alxadiidu alkhaali can alcilal bian yakuuna fi isnaadihi اlmutasili mastuur lahu bihi shaahid an yakuna fi isnaadihi اlmutasili mastuur lahu bihi shaahid aw mashhuur qaasir can darajat اlitqaan markaasuu yihi ibnu ibnu jamaaca markaasuu yihi hada ajmac lima xadaduhu aksar bu ada fahimtum hada markaad fiirisid waaa le maa sha allah tacriifkan xaqan ujamiil horta waayahayo min xaytu asiyaaqa wuu ku qurxan yahay <coughs> huwa الxadيiث الخاalي عن العلل الxadيiث الخاalي عن العلل اldي في إسناaده المتصل raaw mstوr أو raaw mstوr lah bه شاahد aw mashhuurun qaasirun عن darajat اliqaan ibnu xajar baa ka dawimiyo wuxuu uri kan iska dhaaf أجمع yakuna hada tacriif ajmac iyo aksar inu dhaafdee laa yaslu an yakuna tacriifa lilxadiid alxasani ragaa iska dabagala soo maantiisa markaasaa wuxuu uri haddii aan nidaahdo tacriifkan labadiibuu jamcinaya fiiri wuxuu uri الcلل وأn yakuna isناadه متصلا man yshtarط في الxadيiث الxasن an yakuna isناadه متصلا لأnnahu min min أqساam الxasن waxaa kamid ah alxasn لغayrih alxasn لغayrihi looma shardi an yakuna isنaadhu متصلا انقطاع iyo mursل iyo fulan hadday isku kulmaan waxay noqonayaan xasn لغayrihi taas horta waa mid buur horta waa mid oo nuqtada ugu koobaad taasaa lagu qabsanaya ayb midda labaad oo wiriyey aw qaasirun qaasirkaas can darajat itqaan waxaa rabaa dabt in lo in mundabit ma ah qaasirka intay ku egtahay intay shaqa bilaabata arrinta saas markay noqotay nin baa yimid wuxuu ri sidaan waxaa ka fiican tacriif xasan haddaan rabno alxadiiث اlxasan huwa xadiiث bayna alxadiiث الصaxiix wa bayna ايش الضaciif yaqul wahwa bima yanqadixu fi nafsi الxaafidi walaysa cindahu min alcibaaraati ma yucabiru bih ninka cajzi buu muuqijiso ma jeed wuxuu ri yani tacriif xasan ani ma keeni karo laakin waxaad ka dhex raadsaa saxiix iyo daciif inta udhaxayso horta xasan ka raadsano xasan waxaa la yihahdaa ninka muxadidka oo xaafidkaa wixii naftiisa ay dareento inuu xadiidkaana anahu laysa biضaciif walam yasil ila صaxiix lidaatihi wixii markuu dareemo walaysa cindahu min alcibaaraati ma yucabiru biha bimacnaa ana cibaaraatahu taksuru canhu aa la yidhaahda nooع min alcajzi wa dahabi baa yimid oo wuxuu ri xadiid xasan ah laa taطmc laa taطmc an tajida qaacidة yandariju taxtaha kul anwaaع الxisaan faana calىa iyaasi min dalika bu fiiriyaa gacanta u ka tahay soo maha aynu xasankii jooga layskuma khilaafsano dareen weyn baa jiro oo xadiidkii kulligeed saxiix wada ma ah haddana xasan o dhan daciif ma aha laakin cibaara صaxiixa mundabita jaamica wamaanica waa la waayay markaasuu ri ana calىa iyaasi kitaab wuxuu leeyahay dahabi muqid almuqida fi musطalax اxadiid la yihahdo yani laa taطmc an tajida qaacidaة yandariju taxtaha kul anwaع haraadini fa ana calaa iyaasin min dalik alxaafid ibnu xajar yaa ugu dambeeyey markii asiga u tacriifi kadib dadkii way ka aamuseen xadiid xasan haddaad rabtaan laba qeyb u kala baxaa buuli alxasanu lidaatihi markii aad rabtid inaad tacriifasid tacriifkii xadiidkii saxiixa un baa tacriifinay meeshii aad ka dhihi jirtay taami dabti ugu bedel khafiif adabti bas ma اtasala sanaduhu binaqli اlcadli khafiifi الضبط can mثlihi aw man huwa fawqahu min awali ilaa muntahahu fahuwa ish alxadiid xasan lidatihi xadiid xasan ligayrihina waa ضaciif fi aslihi tacadadat ish طرqhu intaas hadaa maba dhaafin karna intaasun baan kusoo dhaafin ayb musanif wuxuu i tanbiihaat wa tacriifaat marka sidii uu saxiixaba masaa-il u yiri uu masaa-il badan noogu sheegay buu aftan noogu sheegay axaduhaa alxasanu yataqaasaru fi الصaxiixi xadiidka xasanka ah صaxiixa wuu ka gaaban yahay wuxuu kaga gaaban yahay fi ana صaxiixa min shardihi waxaa kamid ah an yakuna jamiicu ruwaatihi ruwaadkiisa dhammaantooda qad tabayanat cadaalatuhum cadaaladooda inay caddaatay wa dabtuhum dabdigoodana ou cadaaday wa itqaanuhum imaa binaqli sariix inuu ku cadaaday oo fulaan hiqa fulaan hiqa oo aimadiia ah, laga soo guuriyay naqli sariix u ah aw bilistifaadati ama arrintii baa waxa weeyaan waa faafsan tahay biistifaada yani raawiga oo saxiixa warinaya ama culamaau naqdi oo dhan baa tawfiiqiyeen binaqlin sariix qaala abu xaatim kada qala abu zurcata qala ibnu mahdi qaala axmed ibnu xambal iqa iqa iqa naqli sariix ama waxa weeyaan alraawi nafsuhu huwa ajalu min an yuqaala fihi iqa in la yaqaanaba walidalika qula qaar baa waxaa la weydiye isxaaq ibnu rahawey muxuu kuriyahay markaasaa can mitli laa yus'al ninkaas in la yihah iqa waaba dembiga lianna wey marka lama meel laga fiirinaya qofki in la amaano haddii la yihahdo fulan fiqimi amase ah ma aha waxaa adigoo yiri oo kale weeyaan eh, seeftan waxa weeyaan ushaanay ka afbadan tahay ul oo geed laga soo goy iyo seef ma la muqaaranayn kara marka haddaa tihahdo ina sayfa amdaa min hada alcasa anaka qad asa'ta ila sayf maca anaka fadaltaha calى ish calى alasa laa yuqaalu ina sayf amdaa min alcasa calىa ma sanubayinhu sidaan soo cadayn doona in sha allahu tacaala wadalika shuruudaasne oo aan kuu soo sheegayn غayru mustaraطin fi اxasani xasanka looma shardiyo fainahu asigii yuktafaa fiihi waxaa loogaga filnaanaya bima sabaqa dikruhu waxaan soo sheegnay oo min maji xadiidi xadiidka inuu yimaada min wujuuhin wajiyaan uu ka yimaado iyo wagayri dalika mima taqadama shardigu yani xasanka hadda fiirin hadda wuxuu soo okeeyey xasan ligayri inuu haddana ka hadlayo oo xasanka looma shardiyo wou ku yihi wixii shuruuda xadiidka saxa loo shardinayo laakin waxaa la rabaa inuu wujuh badan kusoo arooro ma jiro miyaa xasan hal weji ku imaan karo nacam alxasanu lidaatihi weji keligiis waa ku imaan kara marka inuu wajuh badan ku yimaado shardi maa marka hadalkii laa yazaalu in weli qarsan yahay waida اstabcada dalika min alfuqahaaءi الshaaficiyati mustabcidun dakarnaa lahu nas الshaaficiy waida اstabcada dalika midkaas hadduu fogeysto min alfuqahaaءi الshaaficiyati mustabcidun mid wax fogeysta oo culamaau shaaficiya kamida fuqahadooda dakarnaa lahu waxaan u sheegaynaa nas الshaaficiyi radia allahu tacaala canhu fi maraasiil الtaabiciina hadalkuu ka yiri aan u sheegaynaa bu haddii qaar fuqahada shaaficiyada ay yihaahdaan wax aada sheegtitaa ma aqbalayno imaamkoodaan xujo uga dhigaan ku aamusinayaa bur culamaau shaaficiya ama fuqahaa shaaficiya muxuu u qeyday liannahu ayaga keligood waa qolada oo mursalka radinaya waxaa la yihahda awal man radda almursala man huwa alimaam shaafici abu daawuud fi risaalatiisaas ku yiri ila ahli maka kaana الnaasu min qabl الshaafici yaxtajuuna bilmursal ijmaacan marka ilى an jaءa الshaafiعي fatakalama calى اlmaraasil imaamu axmedna waa ku raacay bu marka madhab imaam axmed madhab الshaafiعي rad lmursal laakin hadalkaas suur badanaa kasoo noqday oo imaamu shaafiعي uguma horeynin wax oo ka hadlo horyaan usoo sheegnay zuhri iyo keyrkeeda mursalka weytay diideen laakin asiga hadeertaan ka madaahib ahaan marka loo kala baxay madhab الshaafiعي wa madhab imaam axmed mursalka way diidaan in xujo noqdaan malik wa abu xaniifa yaxtajaani bilmursal ayb mursalka waa waatan hore noogu soo sheego wuxuu kamid yahay buuri labada qeyb mursalka waxa weeyaan xadiidka saxiixa laisku khilaafsanya qeyb ka yahay marka mar waa horta waxaa la yihi muxuu fuqaha ugu qeyday laa farqa bayna fuqahaa shaaficiya wa muxadisiihim oo fuqahada in lagu qaydaa wax macno weyn keeni mayso nuqtada labaad hadalka uu yiriya fii maraasiili taabiciin hadalkuu shaafici ka yiri aan ugu xujaysanaa markuu yihi mulaaxadaa ku jirto oo shaafici maraasiil oo dhan ma xujaysanayo laakin mursal kibaari taabiciin shuruudan uu sheegi doono haddii laga helo iyuu xujo u noqonaya walidalika min nas imaam الshaafiعي waxaa kamid ama man bacda kibaari taabiciin falaysa falaa aclamu axada اxtaja bimursalihim marka kibaar iyo taabiciin iyo sigaar u kala qaybiyey kalaamkii marka ibnu صلاح wuxuu og yahay inuu shaafici u tiirinayo inuu maraasiil oo dhan u xujaysanayo baynama mansuus fi kalaami الshaafiعي أنه يqسم التاaبعين mا أرسلh كباarهم فهو ايش waa محتج بشرط أن يوجد له ma يqwيه أmا كباar صغاar التاaبعين وxuu le aniga iskaba dhaafin nin xujaysana maba ogi buri maxaa yeelay wax badan oy irsaaliyeen a markii la raad raadiye la arkay inay dcaaf ka wariyeen ولذalika marka نqل الشhاaفعي أو النقل عن الشhاaفعي بالاحتiجاaج بالمراaصيل مطلقا waxa weyaan waa iبن صلاح waa lagu haysta marka wuxuu leeyahay وإذا استبعد مستبعد من الفقهاء الشhاaفعية ذكرنا له waxaan usheegayna نص الشhاaفعي radia allahu tacaala bimacnaa raximah llahu tacaala fi maraasil الtaabiciin anahu inuu yiriyey yuqbalu minhaa waxaa la aqbalayaa almursalu aladi mursalko jaa naxwuhu ou yimid mid asiga lamid eh musnadan wuxuu leeyahay nin taabici xadiid haduu hadduu irsaaliy oo jid kale uu ku yimaado asagoo musnad oo mutasil ah wuxuu noqonaa mursalkaas xujo waxaa layihi imaam shaafici midkaa waa waa lala yaaba waxaa layihi hadiiba xadiidkan mursalka ah mid kaloo musnad ah uba waafaqay limaada inaan mursalka meel iska dhigna musnadka iska xujaysan intahayna liannahu musnad hadduu meesha yimaado laa yaxtaaj es ilaa mursal markaasaa laba xaalo buu ula jeedaa oo mar waxa weeyaan musnadkaas waxaa dhici karto inuu shuruudu صaxiix o dhan laga wada helin waa musnad mutasila laakin maala mastuura ku jira musnad waaye midkaa mursalkii asigaa iswaafaq marka waxa weeyaan xuja ay noqonaysa ama ma ahee m mursalkan haddaan musnadkan loo musnadka صaxiix inay kasoo qaado bisarfi الnadar can musnad laakin mursalkii asiga shalay la tuuray yaa maanta waxuu noqonaya muxtajun bihi lianna waxaan ogaanay ninkan mursilka ah inuu makrajkiisa saxiix yahay oo liannahu waafaqa ish maa rawaahu hiqaatu musnadan haddii arrintaas soo noq noqoto oo la arka ninkan kul alaxaadiid alati yursiluhaa annaha tuujad musnada fi makaanin aakhar waxaa laleeyahy ninkan laa yursilu ilaa can hiqaat sida saciid ibn musayib ayb anahu yuqbal minha almursal aladi jaءa naxwhu ou yimid musnadan xaal uu yahay xadiidkaas mid lamid oo musnad ah yimide waa la xujaysana wakadalika low waafaqahu mursal aakaru mursal kalaa waafaqay laba mursal yaa iswaafaqay arsalahu ou irsaaliyey man shaksi akada cilma cilmiga ka qaatay can gayri rijaali taabiciي اlأwl taabicigii hore ma waxaa la rabaa laba mursal markay isqaweynayaan inay mutabaacideyn kala yihiin laakiin haddii mursal meel isaga soo dhacay hadday noqdaan waxaan ogaanaynaa labadan mursal cibaara can mursal waaxid yay noqonayaan fiir mathalan eh, nin baa waxau ka wariyay zuhri can mujaahid zuhri can اlxasani kilaahuma an can الnabiy sal اllahu alayه wasalam labadan mursal fi nihaaya waxay isku dhamaadeen hal isnaad laakin waxaan rabaa isnaad mutasil ila ilaa mujaahid wa isnaad mutasil akhar ilaa ilaa xasan marka labadan mursal laba mursal oon meel wada wadaagsanin waay markaasaan dhihi karnaa labadan ayagoo iska warqabin inay hal shay isla wariyaan labadina aynay jirin wax baciid ay noqonaysa sidaas awgeed baa waxaa la rabaa maxaarijtooda inay kala fog tahay laakin xadiidka hadduu hal madaar yeeshto duruqdiis hadday baarta macna keeni mayso hadday cishriin dariiq la wariyo wamaadaarhum calaa moxamed ibni camrin oo kale ou noqdo kasrat duruq ma lfaa'ida maadaama kulaha tajtamic ish calaa madaarin waaxid ayib fi kalaamin lahu imaam marka dakarnaa lahu nas shaafici kayta wa kayta kalaamin lahu shaafici kalaam uu leeyahay baan u sheegaynaa dakara fiihi ou sheegay wujuuhan wajiyaal oo min alistidlaali daliishata ah inuu daliishtay calaa sixati maxraji lmursali mursalka meeshuu ka yimid inay saxiix tahay bimajii-ihi ou ku saxiix noqday min wajhin aakhar ayb marka fiiri wujuuhan min alistidlaali calaa sixati makraji lmursali bimajii man wajha hay mihaal kasoo imaamu shaafici markuu xadiidka mursalka u xujaysanayo wax badan oo sheegay oo ay kamid tahay in haddii la waayo mursal loo waayo musnad loo waayo qowl saxaabi aakhar inuu waafaqo haddii la waayo fatwa ahli lcilmi inuu waafaqo haddii la waayo cumuumaat alqur'aan inuu waafaqo intaas haddaan u hela buri mursalka waan qaadana lakin mursal keligiis ma qaadana ayib marka wuxuu leeyahay dakara wujuhanta ukule taas ula jeeda wajiyaal min alistidlaali calaa sixati makraj lmursal bimajii min wajin aakhar marka anigii shaafici waxaan iska waafaqnima ku dhihi rabaa maadaama adigii shaafici aad tahay imaamkaadina uu leeyahay mursalka haddii loo helo wax qawiyeeyo oo ay kamid tahay mursal kale in loo helo haddaad ka aqbashay mid aanay kuu sheegan waa inaad ay aqbasha lianna mursal waa daciif asalkiisa mursal kalaa lagu daray qawi bay isku noqdeen marka maxaad ku diidi kartaa wadakarnaa lahu ayda waxaan u sheegaynaa maa xakaahu اlimaamu abulmudafar الsamcaaniyu wagayruhu can bacdi asxaabi الshaafiعي min anahu abulmudafar aلsamcaani waxaa la yihahdaa mansuur ibn muxamed abulmudafar asamcani waxa u dhintay taariikhda markay ahayd afar boqol iyo sideetan iyo sagaal arbacamiya tisca wa thamaaniin ninkan awalkiisa wuxuu ahay nin xanafi ah intaqala ilaa madhab ish ashaafici min culamaai bust macnaha min bilaadi afghanistan ayib lahu kitaab ismhu alintiصاar liasxaabi ish alxadiid alintiصاar kitaabkaas madbuuc wa ha ايش ايش آه ممكن لا لا لا لا سمعاني قاس معه سمعاني قاس معه ها اه ممكن طيب marka ninkaas wuxuu yihi iyo غayrkiiso min أصحاaب الشhaafiعي min أنhu تqبل waxaa la aqbalaya riwaayaة الmastuuri ninka mastuurka ah riwaayadiisa waa la aqbalayaa wain lam tuqbal shahaadaة اlmastuuri marka wuxuu kuleeyahay aniga maxaad ba igu qabsataa qolo shaaficiyada kamid ahaba waxay qabaan xadiidkii isnaad kale aan loo haynin ilaa isnaad waaxid fiihi mastuur inay leeyihin waaba xuja mastuur laa yucra fihi jarx wa taqdiir anigana waxaan ku yihi mastuurkii waxaa la shardiyaa in jid kale loo helo ayb an asxaabu shaafici waxa weeyaan ibnu xibaan ibnu khusayma min asxaabi shaafici baa lagu tiriyaa waxay ayaga xujaysanaya khaasatan ibn xibaan xadiidka mastuurka ah inuu xujo yahay marka haddayba jiraan dad dhahaya mastuurki waa xujo keligiis aniga haddaanba ku iri haddii mastuurki jid kale loo helaanba aniga kuu qaydi marka kayfa tactaridu calaya ayb walidalika wajhun ou leeyahay mutajihun ee suurogeli karo inuu la qaato sawaab mutajih bimacnaa maqbulun fi wajhi kayfa wa inaa anaga lam naktafi kuma kaaftoomin fi lxadiidi اlxasani bimujaradi riwaayati lmastuuri kuma kaaftoomin calaa maa sabaqa aanifan dhowaan wixii soo hormaray oo waxaan ku qaydnay an ya'tiya midluhu min wajhin aakar oo aniga ma dhihin mastuur keligiis la xujaysto marka dadaaba iga sii daran u leeyahay oo dhahay mastuur keligiisaaba xuja inaad aniga iga diidid mastuur lahu waj aakhar saad u dhihi kartaa xasan haddaad iga diidid waxaan leeyahay jidka waa waa dheeryahay m maba dhawid baan ku ayib athani midka labaad waxa weeyaan lacala albaaxith alfahim ninka baaxithka oo fahmada badanna fahim waxa waaye nooc min almubaalaga ninka baaxithka oo wax fahmaya waxaa dhici karta inuu yahay inaa najidu waxaan helaynaa axaadiida baan helaynaa maxkuuman bidacfihaa ayadoo daciifnimo lagu xukmiyey maca kawnihaa axaadiistaas ayadoo lala qabo qad ruwiyat in laga wariyey lagu wariyey biasaniid kaiira asaniid badan oo min wujuuhin cadiida ka timiday misla xadiid aludunaani min ara'si iyo wa marka fahallaa jacaltum dalika midkaas maxaad ugu yeeli wayseen iyo wa amhaalahu xadiidkaas iyo wixii lamid e eh, min nawci اxasani maxaad ugu yeeli waysa lianna bacda dalika xadiidkan qaarkiis cabada bacdan bar kale yuu qawiyeeyey kamaa qultum saad u tiraahdeen fii nawci اxasani xasanka noociisa calaa maa sabaqa anifan marka wuxuu leeyahay ninka wax fahmaya qaarkood inuu yidhaahdo sheikow waxaan aragnay aldunaani min ara'si xadiidkan culamo badan oo daciifinayso ko markaan takhriijinana waxaan aragnay duruq iyo shawaahid inuu leeyahay labo haddaan sidaas qaadano macnaheedu waxay noqonaysaa calaa maa dakarta lana inuu xasan noqdo marka maxaad marna noo leedahay xadiid kasta oo jidad wujuuh badan ku yimaado oo haddii wejgiis keligiis loo fiiriyo daciif ahaan lahaa xasan uu noqonaa haddana aan arkaynaa waaqic ahaan wax diidan oo adunaani min ara'si xadiidkiisaa kamid marka hadalkii wuxuu noqonaa wax ismutanaaqiday markaasuu kaaga jawaabay intuu jawaabta gaarin aldunaani min ara'si yani hadda ma dhagaha madax may kamid yihiin bimacnaa aludunaani min ara'si fi lxukmi cala lmasxi calayhima lagala jeeda sida madaxa loo masaxayo dhagaha loo masaxaa walaysa min alwajhi anahumaa yuksalaani kamaa yuksalu alwajhu laakin haddii la dhilayo xukman ra'sigay kamid yihiin madhab shaafici oo kale waxaa u banaanaan lahayd bedelan mas calaa juz-in min arasi dhagaha in la masaxi karo leanna madax hadayba kamid noqdeen qayb in laga madiyo markii xaj iyo cumro la galo qolaa waxay qabaan madaxa in waxyar laga gaabiyaa banaan haddii ay udunaan min arasi noqon lahayd badala min taksiiri shacri rasi kunta ish tuqasiru calaa shacri aludunayn hada laysa muraad min lakin xukumka iski lakin aludunaani fi صaxiix anahuma min alwajhi walidalika qolaa waxay leeyihiin intoodaan hore soo jeedana wejiga waa inta dambane madaxay kamid yihin kasoote ayb markaasuu uri wajawaabu dalika hadalka sousan iskaaga dhexyaacin wuxuu ku leeyahay adigoo aada arkays axaadiid badan oo wujuuh badan leh oo haddana daciifnimadii aan kasoo gudbaynin midna aan kuleenahay markii wasiyaal bayse xasan ay noqonaysaa yaan ku kala bixina buu leeyahy wajawaabu dalika annahu laysa kulu dacfin dacfi dhammaantiis ma aha oo fi lxadiidi ku jiro yazuulu inuu zuulayo bimajii'i imaanshadiisa min wujuuhin uu ku yimaado inuu sababteeda ugu zuulayo ma ah bal daalika midkaas yatafaawatu waa kala dheer yahay fa minhu waxaa kamid a eh dacfun yuziiluhu dalika dacfi uu zuulinayo maji- lxadiidi min duruq ukraa uu ku imaanayo uu ka zuulayaa jiro bian yakuuna dacfuhu inuu ahaado weeyaan naashi-an mid ka dhashay min dacfi xifdi raawi raawiga xifdigiisa oo daciif noqday maca kownihi min ahli sidqi wadayaana horitan waan soo sheegno waxaan iriga hadduu dacfiga min jahi min jihati lxifdi ka yimaado huwa ladi yanjabir sax wala la haddii cadaalad laakiin marna u gaaro maa yanjabir marka hadalkii wuu iskeenaya ayib markaasuu ri faidaa idaa haddaan aragno maa rawaahu wuxuu wariyey ninkaas oo sidqiga iyo diyaanada leh dacfigiisana xifdi ku jiro dacfi ku jiro xifdigiisana daf eh, xifdigiisa dacfi ku jiro qad jaa inuu yimid min wajin aakhar carafnaa waxaan ogeenaynaa anahu asiga mima qad xafidahu wuxuu xifdi inuu yahay oo walam yaktal fiihi dabtuhu lahu inuu koobayna aysan daciif aysan aysan dhinaanin wuxuu leeyahay nin aan awal xifdigiisa ka cabsanayn haddii jid kale o waafaqo cabsidii nagu jirtaa naga bixayso marka xadiidkii waxa weeyaan yakunu xasana liayri wakadalika ida kaana dacfuhu hadduu u yahay min xayu lirsaalu xadiidkii irsaalka dacfiga ku yimid haddii irsaal ahayd zaala dacfigaas waa zuulaya binaxwi dalika midkaasi wixii lamide eh, kama fi lmursal aladi yursilhu imaamu xaafid imaam xaafid abaa xadiidkan irsaaliyey haddii asigoo kale u yimaado baxdigu waa zuula id fiihi dacfun qaliilu baa ku jira yazuulu biriwaayatihi buu ku zuula min wajhin aakhar lagu wariyey wa min dalika haddana waxaa kamida dacfun kan waa markaa midka ujeeda laa yazuulu aanan zuulaynin binaxwi dalika waa liquwati dacfi dacfiga aada shadiid u ah waxay ahayd lishiddati dacfi inuu yihaah iyo wa taqaacudi hada aljaabiri jaabirka ka gaabinayo can jabrihi wa muqaawamatihi waxa uu leeyahay waxa weeyaan dacfiga aan zuulaynin waxaa kamid eh hadduu raawiga shadiida dacfi ou yahay shaahidka loo helay ama mutaabacadka loo harayne laa yanhadu litaqwiyatihi wadalika dacfi aladi yanshau dacfiga dhalanayo oo kale weeyaan min kowni raawi ka dhalanayo mutahaman ou yahay bilkadib lagu taham aw kwn اxadiiثi shaadh ninkaan hadii uu yahay mutahan isnaadkan mursal waay waxaan u raadinay mid qawiyeyna isnaad kalaan helnay oo mutasil lakin fihi mutahan hal اmursl ytaqawى bhada la lأna hada shadiid ضacf saasaa loo jeeda aw kwn aw kwn اxadiiثi shaadan xadiidkan waxaa weeyaan shaad u noqday shaad min anawci daciif waay shaadkan ma u raadinaynaa xadiid kaloo taqwiyeynayo la liana fi wajhi ma maa yamnacuhu wa hadi jumlatun weeyaan tafaasiiluhaa ayada kala bexbixinteedana tudraku bilmubaashara wax afka lagu dhamayn kara ma ah laakin waxay rabtaa almucaayasha maca kutub اlxadiid wa takriij kuli ariiq walwuquufi calayha wa naqli kalaam ahlilcilmi wax badan mumaarasa lagu barta aywa bilmubaasharati walbaxr faclam dalika ogow fainahu min annafais alcaziiza eh, intaanan aan haalid ka gaarin aludunaani min alra'si xadiidkaas ibnu daqiiq alciid waa faqiih muطalic usuli xadiidkan wuxuu iri rijaaluhu rijaalu صaxiixi muslim ibn الqaطaan fi bayaan اlwahmi wاlihaam xadiidkan wuxuu xakama caleyh bالصxa albulqayni xadiidkan wuxuu ri turuqdiisa haddii la aruuriyo mise mundiri waaye allahu aclam ima bulqayni aw mundiri xadiidkan duruqdiisa yasil bihi ila saxiixi bul xadiidkan marka waxaa isdiidaya ibnu salaaxna wuxuu uri mila hada alxadiid wain kahura turuquhu anahu yabqa daciifa liana dacfa ruwaati eesh waa shadiid mithaal ahaan usoo qaad laba shay kala qaad oo haddii aada aragti qaacida laysuma diidano xadiidka duruqdiisa ay daciif tahay dacfigeedana shadiid ay tahay isma qawiyeyso iskuma diidano laakin waxaad la isku hal hada lmithaal yantabq ala hadi qaacida qaacidadu waan isla ogolnahay laakin hal hada yaslixu an yakuna mithaala taasaa la isku haysta qole waxay leeyihiin mithaalkan uu ibnu salaax soo qaatay uma noqon karto xadiid laa yanjabir liannahu culamo badan oo ibnu salax aan ka gaabinin yaa waxay leeyihiin esh annahu waaba saxiix oo ibnu daqiiq alciid uu ku jiro oo yaxya ibn qataan ibn qataan uu ku jiro fi bayaan alwahm walihaam mundiri uu ku jiro bijamiici turuqihi inuu saxiix yahay marka ibnu xajar fi kitaab nukat wuxuu ri xadiidkan waxaa ugu soo maray buuri markaan sunan tirmidi aan sharxay waxaa laga qaatay marka ibn ibnu xajar lahu sharxun calaa sunan tirmidi lam yukmilhu jamactu turuqahu buuri amhalu turuqihi waxay noqotay buuri xadiid maxaan ku irahdaa cabdillaahi bni zayd wabni cabaas wabni cumar wa abi umaama markaasuu i mithaal ahaan aan idin siinaa daba kacay xadiidka ugu qawisan cabdullahi ibnu zayd xadiidkiisau noqday cabdullahi ibnu zayd waxaa wariyay xadiidkan ibnu maaja bisanadin ruwaatu ruwaatu saxiix muslim sheekhi ibnu maaja waxaa kamid yahi nin la yihaahdo suweyd ibni saciid wuxuu iri ninkan laba xaalo buu lahaa xaalo hore wa kaana saxiixa alxifdi muslim waxau u wariyey ida kaana maqruuna bigayrihi marka horta lama dhihi karo rijaalu rijaalu muslim lama dhihi karo liannahu kayfiyadu muslim ugu wariy ma aadan fiirin adi waa ko ninkaasaa wuxuu iri tawadaأ الnabiyu sal الlaه alيه wasalam bihuluthay muddin wajacala yudliku wa qaala aludunaani min الra's waxaa loo fahmay inay labadoodi kulligood xadiid isla wadan yihin markaan aragnay buu iri fi fii riwaayatihi saabiqa qabla xuduuثi اlmaradi calayhi oo ibn xibaan ibn khusayma xaakim bayhaqi ay wariyeen wuu kala saaray buu iri labadoodi nabiga inuu huluthay muddinku weese qaatay wajacala yudliku jasadahu bihi sidaasna uu sameynaya qism marfuuca lilnabiy sal اla alيه wasalam uma qaala cabdullahi bnu zayd aludunaani min الra's saara hada qowl man qowl bn cabdillahi bn zayd mithaal ahaan u qaado markaasuu daba kacay kulligeed mid oo soo qabsantaa laga waayo marka ibn ibn xajar wuxuu ri صaxiix ana hadihi طرq kulaha bmajmucaha tdul calى an الxadiiثi asla yumkin an yasila bimajmuciha ilى اxasani ligayrihi marka meelna wuxuu kaga xaq siiyey ibnu salaax oo dadkan siday sheegeen fuqahada oo dhahay xadiidkan waa saxiix mujarad inay arkeen ruwaadkiisi ruwaad saxiix inay yihiin ay hore ula ordeen maaha ciladii ku jirta uma ayna baraarugin laakin maca dalika sida ibnu salaax uu yirina ma ahan oo labadii eh, xadiidkan adunani min ara'si nooca aan taqwiyada aqbalaynin oo ku jiraana iyadana sax ma ah in waa صaxiix layihahna wax jira ma aha laakin bimajmuucihi waa dhici karta asl in loo yeelo intaas yaan ku dhaafi athaliثu midka saddexaad ida kaana raawi اxadiiثi hadii uu yahay mutaأkiran mid kadib dhacay can darajati ahli اxifdi wاlitqaani hadduu kadib dhaco u ka gaabiyo غayra anahu min almashhuuriina bsidqi wاsidq yani sidqigaa lagu yaqaana ama xumaan laguma ogo waa asuran yahay waruwiya la wariyo markaas maca dalika xadiiduhu min gayri wajhin lagu wariyo faqad ijtamacad lahu lquwatu min aljihatayni laba jiha ayuu qawiyo ka helay ayib labada waxa weeyaan xadiidkan waa xadiidkii aan dhihi jirnay huwa xasanu lidaatihi xadiid xasan lidaatihi haddii wej kale lagu wariyo maxau noqonaa marka lianna waan ogaanay daciif hadii daciif kale loo helo daciifka loo helo muxuu noqday xasan ligayrihi xasan lidaatihi hadii wej kale loo helana muxuu noqona taas ujeeda bas marka faqad ijtamacat lahu lquwat min aljihatayn wadalika yuraqi xadiiahu xadiidkiisabuu macnaha kor u qaadaya min darajati xasan buu ka qaadaya ilaa darajati ish aلصaxiix sidaas aan u niri oo kale waayo صaxiixaba haddii duruqdiisa badato yasil ilaa maada ilaa mashhuur wayasil ilaa mutawaatir mithaaluhu xadiid mحamed bni cmri الlayثي بن علقم الlayثي w عن أbي عن أbي سلمة عن أbي هريرة أbو سلمة بن عبد الرحمن تاaبعي مشهور أكثر من روى حديث عن أbي هريرة من هو أbو سلمة وأكثر من روى عن أbي سلمة محمد بن عمر بن علقم الlayثي أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل inuu yihi lowlaa أن أشhuقa على أمتي لأمرتm بالsiواaki عinda kuli صلاaة lowlaa an ashuqa inan cusleeya inaysa aysa ahaatee ma ahaateen inan cuslaynayo ma ahaateene calaa ummatii la amartuhum waan amri lahay amra iijaab waay fiiriya laamartuhum amra iijaab wailaa asiwaak maamuur wala la haddaad tira laamartuhum waan amri lahay bisiwaak cinda kuli salaa laakin ma amrin bimacnaa ana siwaak laysa saas looma jeeda laamartuhum amra wujuuban amri lahaa laakin dhibay ku noqonaysaa mar kastaba inay je laakin waxaa weeyaan amartuhum amra is nadbin famuxamed bnu camr bni calqama min almashhuuriina bisidqi wasiyaana xagga diin ahaan runaa lagu yaqaanaa been lagu cadaaladiisu waa saabit laakinahu lam yakun ma ahayn min ahli itqaan ma ah xatىa ضacafahu bacduhm min jihati suءi xifdih qaar bay yihahdeen waa ضaciif wawasaqahu bacduhm qaarkoodna waa tawhiiqiyeen lisidqihi wa jalaalatihi faxadiiثhu min hadihi اjiha xasanu weeyaan waxaa la yihahdaa ruwaadka laisku waafaqsanya inay tiqaad yihiin xadiidkooda waa صaxiix ruwaadka laisku waafaqsanya xadiidkooda inay daciif inay wada yihiin xadiidkoodana waa daciif ruwaadka laisku khilaafay xadiidkooda saxiixna lama gaarsiinayo daciifna lagama dhigaayo xasan baa laga dhigayo fakamaa anahu bayna hiqaat wadicaaf xadiidu bayna wa markaasuu yihi falama ndama marku u dunmay ilaa dalika kownuhu xadiidkaas ahaanshidiisoo ruwiya min awjihin ukar wajiyaad kale lagu wariyey zaala bidalika midkaas waxaa ku zuulay maa kunaa nakshaahu waxaan ka cabsanayn calayhi calaa muxamed aan uga cabsanaynin min jihati suu xifdi aan uga cabsanayna naga zuulay waاnjabara bihi waaa ku waxaa ku kabmay waa kabmay dalika naqs اlyasiir naqsigaas si wuu kabmay fasaxa hada isnaadu isnaadkan waa saxiix noqday waltaxaqa wuxuu haleelay bidarajati صaxiix buu haleelay waa soo dhadhowey ninkan haddii aan isku waafaqno yani mithaalka waa la gefi karaa laakin adig qaacidada ka qaado haddaan isku waafaqno xadiid xasan lidaatihi haddaan helno hadday duruqdiisa badnaato annahu yasil ila saxiix ligayri taas qaacid ahaan waa la isku waafaqsan yahay laakin hal ilmithaal aladi yanطabiq calaa hadihi qaacida kan ma yahay mase ma aha ninkii moxamed ibna camri ninkii daciifiyey kuma dabaqmaysa qaacidadan liannaba siga hadduu daciif noqday haddii duruq kale loo helo wuxuu noqonaa xasan ligayri walaa yakunu صaxiixa ligayri sax wala la laakin mas'aladan qoladii yihaahdeen moxamed ibni camrin waa saduuq oo macnaha waxa weeyaan hiqana ma aha daciifna ma aha oo xadiidkiisa waa xasan lidaatihi yihaahdeen duruqda kale hadii lagu daro duruqda kale hadii lagu daro wuxuu noqonayaa min alxasani ligayrihi lidaatihi ka guura ilaa asaxiix ligayrihi wuu u guuraya waxaa la yihi alaysa ma dhici karto in lagu qabsado ibnu salaax shaahidka xadiidka moxamed ibni camar ama duruqdiisa kale waxaa weeyaan acraj can abi hurayra wejka kaloo ibn ibnu salaax sheegaya waa riwaayat lacraj can abi hurayra wahiya fi saxiixayn marka xadiid moxamed ibni camar qaacidadan ku dabaq mayso oo ma aha waxaa la rabay mid asigoo kale ah in loo helo si labadooda isu noqdaan صaحيix لغayrihi lakin xadiid waxaa shaahid u noqda xadiid fi صaحيixayn min أعlى anwaaci الصaحيix marka qaacidadi maku dabaq mayso لأnhu dalika waaba صaحيix لذatihi kan marka maxaa u ka faaideysanaya صح anahu waxaan ogaanaynaa محamed بn cmr fi hadihi اmara qad xafida laakin mithaalka quman waxay noqon lahayd duruq kale oo ayada aan ka gudbayni inay xasan tahay in la helo marka xasan lidatihi wa xasan lidatihi aan isku darna ay isku noqdaan صaxiix ligayrihi laakin maxalu shaahidka hadda wuxuu ula jeedaa maji-u xadiidi min wajhin aakhar walaw kaana صaxiixan haddii loo helo xadiidkii oo keligiis awal xasan lidatihi ahay yntaqil ilى صaxiixi ligayrihi sidaasuu ujeeda وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين